allahu tacaala canhu qaala anas maydikol ma suila rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay mal suaalnay cala lislaami islaamnimo korshay shayan shay malka suaan ilaa acda nabiy nabaga siyay hu shayga saysi wakad jaa mayn kooyay rajulun rajulka huwa nabiyan kooy fa acda nabiy nabaga siyay hu rajulki hanaman irin yasi hanamkaasoo bayna jabalayni lama gurood lamdhafi ahaado farajac nagda ilaa qawmihi qawmi rajuli rajulki goomsheegnadi faqaala rajul mere ya qawmi tolkeyo aslimu islaama mayweli fa ina muhamada muhamad yucdiihu muhamad siyay acdaa aman koofsiisimidiisiya siyay laa yakshahu aman kalfakra fakirnaman koofsadaan wain kana rajulu wainhu shaniye kana rajulu kof may haaday la yuslimu in islaama ahaadi ma yuriiduha rajulkaaso in doonaan ila dunya addunyada doodaa fama bal yani wa kay fama yalbasu ilaa yasiran famaa yalbasu rajulu managaadan ilaa yasiran walyar maain hataa yakuna alislaamu islaamkadnikuhada waxabakiijeelan badinyi ila rajuli min adunya adunya lkujeelan badinyi wamaagi lkujeelan badinyi fi dunya fiha fi dunya adunya fisa kasugna aleyha ala dunya kasugnaad awa muslim o muslim iya waadi kuriyey waan anasin radi allahu taala anhu gaal anas may ka golay ma suila rasuul llahi mal sualni sala allahu alayhi wasalam ala lislaami islaamka korshay shay an shay malku warsan islaamka dartis walisi rasuulka mal erna ilaa acda nabiy nabor siyaahu shayga siyaala walagad jaala walahi kdhaardekadjaamaynkoya hu anabiya rajulun rajulkayankoy fa acdaahu rajulka siyay hu annabiya nabag yasi fa acdaahu fa acdaahuwa nabaga siyay hu rajulka ya siyay hanaman irin yasi hanamkaas oo bayna jabaleyni lama buurod lamdatiyo haadi lama tog lamdatiyo haada lama buurod lamdatiyo eedan badan ana irin eedan badan oona lama buurod lamdatiyo buuya yasi farajaca rajul rajulki nagda ilinkiala nagda ilaa qawmi qawmi rajul yal nagdi faqaala rajul rajulki may ka goolay yaa qawmi tolkeyo yaa qawmi oo kalwa yaa qawmi tolkeyo aslimo islaama islaamkaas ugalaawer may welay fa ina muxamadan naw muxamad yucdihi wa muxamad siye cadaan man kof siismidii siye siye laa yaksha wa man kungobsadaan afakra fakir man koobsadaan langulishay fakirna man koobsadaan sidii waldadan siya oo kale dadan siye wal hal helen hasku islaama sa eraay wain kana rajul wain hushaniye kana rajul rajul may aaday wain kana rajul wain hushaniye kana rajul gof may aaday la yuslimu warajulka in islaama waadi ma yuriidu warajulkan doonaan ila dunyaa addunyama walkalan doonaan addunyo doonisti an islaamay kaniimehel wal halkasi o an islaama jari famaa yalbasu rajul rajulkaas mana gaadan ilaa yasiiran ilaa zamanan yasiiran maahin hataa yakuna alislaamu hoob islaamki macaan shay barag oo islaamka dikuhada waxaba kili jeelan badan yirey ila rajuli rajulka lanjeelan badiyi min adunya adunya lanjeelan badiyi wama wa min maagi lankujeelan badiyi aleyha ala dunya adunya korshay haadi marki dam islaamka booba galab islaamka macaantisi wanaag shay iman shay galbi shay galo wal alwal adunya haldho may kujeeladay reed islaamka kujeeladayo taasa islaamka lahandumaayo lanki dadka maybua lanko caqli ahaan wa caqliga lakuingaamiye lankoon oloolaga lakuingaamiye kalkun lanki oloolaga lakuingaamiye walifadaayo oblusi bes yani meeliyo lidadan goobade kalkun lankan dadkan oo kale oo mardhaw leha islaamin oo acraabtay ah reer baadiyaalke maala sii jari rasuulka yani haniimada siyaay walbadan siyaay ismarka islaameen ooba islaaman qoomshoon sii weereen islaamka galaaya rawaamay wuriy hadidka muslim muslim iyo wuri hadidka an cumara radi allahu taala anhu kala cumar may ka goolay kasama rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsa giibiyey kasman giibiyo ya giibi fakultan mere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo la gayru haaulaai kuwan keerkood iyo kaanu haadeen axaga kuwa xaqnimo badan haadeen bihi bilcbaai sismada kaang mabadnaade minhu min haulaai kuang iso kuang mabadnaade qaala nabiy naomay goole inahu mina haulaai kuang hadan walsi khayaruni ma inkiyaar geliyeena ay yasalu ini suaalanga inkiyaar geliye ani warsadan bilfuxshi maati warsadan o yubakiluni bakilnima i xukmiyang ay suaale walastu anin mahaan bibakilinki walbakilaw mahaan hawa muslimu muslimiy waadis wuri wacan cumara radi allahu taala anhu qaala cumar may ka goole kasama rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheegiibi basman geebiyo ya gebi fakultan may kagolay reed ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo lagayru haaulaai kuwan haan e keerkoodi haan keerkoodi ya kaanu ahaadeen keerkas axaqa kuxangnuma badan i ahaadeen bi bilcabaai sisma kaangnuma badan i ahaadeen minhu min haaulaai haangas hadasiidi mae keersho iyo hakalahayan ini walasi mutaysanaayen qaala nabiy nog may kagolay sala allahu alayhi wasalam taas mae inahu mina haaulaai kuwan haan eho walaysiyeen khayaruni in khiyaar geliye bimuktalaa xaalihim ana xaalshoosada sheena laa bisaraaxi maqaalihim e axrajuni fi suaali suaala inagnagenu bixaysu low radatuhum ana radiyoob lawaqact lawaqactu bayna axadi amrayni ana kadhiifad ini faaxisnimo isameeyaan ini gef i xugmiyaan suaale yani i adkaayaan mise bakiilnimo i xugmiyaano in nisbeeyaan bakiilnimo anina mahaana yani waa kay ki agbalaw ahay lamadaas armoodo ma agbalaahay rasuulka kalku may indhibaatoday inyanan giibiyo maalan giibi hortiyo si toose rasuulka marki walwarsadaaye su-aalaha dama ka adkaay laakin dhabinsho i xaaladiyo ba lakasey la kiyaasay rasuulka kiyaasay meeray oo an haddu wal an siifan su-aal hung ay su-aalo faden misme waaba bakiil ba ay tilmaamo faden inti lamadaas badii faden wal an sii yeerin mana qaala nabi naomay golay naomina haulaai kuwa khayaruni ma in khiyaar geliyen an yasalu ini su-aalan a in khiyaar gelen an khiyaar gelinta tan adilisheenahay manaa bimuktalaa xaalihim le sida xaaladiyo sheena suumaayna laa bisaraaxi maqaalatii oo khiyaar oo foolba hadaleeno umaasik la hadleen me mana inahu mina haulaai kuwan khayaruni in khiyaar geliye ay yasaluni ini warsugan bilfuxshi umaati suaalan oon walansi lahayner o ya bakalo bakilnimo i xukmiyan niana bakilnimo in nisbeyan yansabuni ila lbukli in nisbeyan in khiyaar geliye o walansineer walasu anin mi bidakilin anin sifadaas sifaan ogolaadaw ma e taasa walansi yeer rasuul hay rawa ma yuray xadidka mslim an jubayr bni mطcimi radia alahu taala anhu anah jubayr qala jubayr may ka golay baynama wakti huwa rasulka yasiru socda baynama huwa jubayr ba yasiru socdaayo maca nabiy la socda wa magafalahu wakta rujuucihi rujuuci nabiy nabad hanagshidi waktigeed min xunaynia ku nagdaay yafacliga may ka dhegeenahu anabiya alacraab reer faatiyaalya ka dhegen yasaluna hal suaalayan wanabiya suaalayan hata ldaro inti ku dhibaato geliyan wanabiya ilaa samuratim abag inti ken ku dhibaato geliyan fakadifat hiya abagdeedayti dantay ridaahay daftay ridaahu garbasaarshee darti fawagafa fawagafa nabiy nabaga surumi sala allahu alayhi wasalam fagala nabiy naumay kagolay odooni isya ridaahi garbasaarka isya falo kana li an in sugnaado laha in cadadu hadi lcilaahi yed gurumiyaalka hangetiradood in sugnaado fadan nacman min nacmin geele lakasamtu kiibifada alganama hal nacama nicmoleytasa kiibifadi baynakum uma laa tajidu mahelfan inian bakilan hamiyeelfan walaa kadaaban ben sheego badan hamiyeelfan walaa jana jabaanan fuliyahan mi alfan awaama yurh xadiidka albukaariy sifyaalis laazimana rasuulka da iska darayan hanaslan miihi mana miihi alafano mana waan jubayr bin mudcimin radi allahu taala an anahu ana jubayr gaala jubayr may ka gole baynama wakta huwa jubayrb yasiru huwa jubayr kasay socdaayo saxaabigaas maca nabiy nahu maisha kasocdaw sala allahu alayhi wasalam magafalahu ay wakta rujuuci rujuuci nabiy nabaga nagashidis waktigeeda min xunayni min gazwati xunayni akunagadaay haniimo badan meelaa kuhelaya yafacli gamay dhegeen ahu anabiy alaraab reer baadiyaaliya dhege oo oh, rasuulka karshe gobsadeen wa yasaluna hal suaalen anabiya suaalen walnasi walnasileyn dadooya kumid e walnasi korkunun walnasileyn hata daro unti inku dhibaato geliyan anabiya ilaa samuratim abago inku dhibaato geliyan jiski dakisa kacaririyeeni meel maro rasuulka ahaato abaga abaga karshe gobsadi wa fakadifat mayba daftey hiya samuradii daftay rida rida nabi nawa garbasarshe dafti fawaqafa nabiy nabusurumi sala allahu alayhi wasalam faqaala nabiyna umay kagoolay ucduni ucdun siya niani siya sidaa-i garbasaarka hindhiga war balow kana li an insugnaado lahaayen cadadu haadihi tan cadadiya insugnaado fadanti aliclaahi geedgurmeednga meela meer geedgurmeed hood jafe haasi hood haas toge haasi geedagu isin arg haytaan nacman nin nacman nicmooley hadii insugnaado faden lakasamtu gibi fadiyar geelasoy hu e waa kay an nacma nicmooley taasa baynakum daadin gibi fadi uma laa tajidu mahelfana nian mihelfan bakilan halana bakilan bakilan oo oh, ahaa bakilan hal bakil ha miyelfan walaa kadaaban kobeen sheega ha miyelfan walaa jabanan fuliy ha miyelfan sikyaala islaasimaayan sikyaalkan dhong rasuulka mahayna sala allahu alayhi wasalam bakilna mahayna kadaabna mahayna jabaanna mahayn laakin hadda hoob isin wala siinsiina ini hata saas tan alang maleyey eh, saas mihi hadii walyaalo fadiisan sii fadiyo tilmaantasisin oti ingmalay faden hadii wal siinsiinana miingmalay fanuureed eh, mana sawa ma yuri adidka buaariy buaariy adid yuri makafalahu ay xaala rujuucihi rujuuci nabi nabaga nagshidis halshay wa wasamuratu samuru shajaratun geedow walcilaahu cilahn shajarun wa lawli shajari shajarka leho shawkan gurung lew ge gurmeed wa can abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasul rasuulka wal guurshay si jowtudiis sakaawnimadiis wala dhiibay ya xadiidka tusiyay can abi hurairata radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka gori ma nakasa sadakatun sadaka manuqsaant min maalin maal manuqsaant wama zaad allahu ilahi cabdan wado min siyaadi bicafwin bisababi cafwin man kordhiya ilaa cizan lain kordhiye wama tawaalaca axadun axad matawaaloc lilahi ilahay man tawaaloc ila rafac allahu caza wajal ilahay korweeleh axadkaasa korweele rawaama yura hadiska muslim imam muslim iya weli وan abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka gori ma nakasat sadakatun sadaka manuqsaamid min maalin maal manuqsaamid maal heshe manuqsaamiyaas maal sadakada dhiibi maalaysa manuqsaamiyaaso wama zaad allahu ilahay man kordhiya cabdan odoon man kordhiya bicafin bisababi cafwin cafwo odoonka sameey sabab shay lahay manka kordhiya ilaa cizan sharaf lan kordhiya wa wama tawalaca axadun axad mutawalo lilahi liajli illahi axad ilahay dartiisan tawaaloca majara ilaa rafaca allahu caza wajala ilahay kora waleh axadkaasay darjiis kora ilahay ngaada wa rawa mayura adisku muslimun waan abi kabshata cumar bin sacdin alanmari radi allahu taala anhu anahu ana abi kabsha samica dhegi rasuullahi dhegi sala lahu ala sl yaqul rasuulka halka gola dhegi halaatatun sd uqsimu dhaaraday calayhina cala halaati sadid kolshooka dhaaraday wauxadiu ana ani sheekoye kumisinsin sheekoye haditan asin sheekoye waxfad xifdiya wadirkusige managasa maalo abdin odong maalshay manuqsaami min sadagatin sadaga hise magnuqsaama walaa dulima cabdun odong madlamatan dulma mal dulmi ahay sabara sabraw yani wa kay alayha madlamadaas oo sabra sabraayo alayha ala madlama ka sabra ilaa zaada allahu tacaala ilahi cabdigaas an kordhiyey cizan sharaf iyan kordhiye walaa fataxa cabdun adoon mafuro baaba mas'alatin baaba su'aalin su'aal baabsha ilbaabshi mafuro ilaa fataxa allahu ilahi may ban fure alayh ala cabdi baaba fakrin fakirnimo ilbaabshi an fure o kalimatan o gaala nabiy kalimatan gori kalimadaas oo naxwa naxwa lkalima kalimadan oo kale wa uxadiukum siin sheekoye wari rasuulka sala allahu alay slam xadian asin sheekoye e faxfaduu xifdiyahu xadiiskasay sifaylan xifdiya qaala nabiyuna umay ka goolay inama adunya addunyaa liarbacati nafarin afar gof yan sugnaati cabdin an sugnaati cabdigaas oo rasaga allahu tacaala ilaahay irsaagay cabdiga maala maalan maalka irsaagay wa cilmanka irsaagi fahuwa cabdigi sugaa yataqii obsadaw fihi fi lmaali maalka atis rabaw rabalcabdi adoonkas rabishay koobsadaayo wayasil hariiriyo fihi fi lmaali raximahu raxima alcabdi adoonka sugay raximtiska hariiriyo wayaclam llahu ilaahey ogaan wayaclamu wayaclamu ogi huwa cabdigu sige lilahi ilahi ini lay fi fi lmaali maalka datis xaqanka layn og wazakadi i wali ila kufadaay kuli dhiiba fahada rajulkan kan ka inug may haaday tan fal badan iya kasugnaadi وacabdin waay kan lamaad abdigaaso rasak alahu ilahi irzaagay abdiga elmanka irzaagi walam yarsug huwa alang irzaagna hu abdigu sige maalanka irzaag fahuwa cabdigi saadiguniyati nidis kiifiaw ey yagululcabd adoonki kagoola nidisafayl nisaafewel low ana li an insugnaado fadi maalan maal insugnaado fadi falcalimtu suubi faday bicamali fulanin hiblow oo nankaas caalimka ho waan malgabeenka wala suubi anina suubi fadi sida raw fawa rajulka sugun biniyatihi kaainong may haaday biniyati niyati rajuli rajul cabdigan ka biniyati niyati labdi adoonka niyadiisa kasugnaaday fa ajruhuma ajru lawali wa hada ajru lawali wathani ki uli kan hadi roogna jalshooba sawaaun lay waayo usuna niyadaas meel maray usun kan lamaado cabdin waayo lamadan dembe edan ho وacabdin waay cabdigaasoo razaga lahu ilahay irzaagay cabdiga maalan ka irzaag walam yarzug alan ka irzaagna cabdigi cilman ilman ka fahuwa cabdigi sugaha yakbid hoobadaw fi maali kada kadhadhiyaw bigayri cilmin kadhadhiyaw maalka katumuday walhon ka sameeye dada iska dare yani waa kay masalan walhon ka sameeye laa yatakin obsadana fihi fi lmaali rabaw rabishen ka walaa yasilun hariiriyaan fihi fi lmaali raximahu garaabadiis raximalabdi adoonkii raximtis garaabadiis n walaa yaclamu huwa cabdigi n ogayn lilahi ilahi ini ogaayn fihi fi lmali kaley xagan hakilayin ogaay fahada kan biakbat lmanazili manzilyaala kan human badan iya kasugnaadi wacabdin waay kan kala usuna kan wilib kusihom wacabdin odoon waay odoonkaas oo lam yersug ilah alan erzaagnay abdiga maalan maalan ka erzaagn walaa cilman ilahi inka erzaagna fahuwa cabdigi sugahay maalna magaba cilmana magaba jahili fakirnama iska darsadi fahuwa cabdigi yaqulu kugolo hadan low ana li an insugnaado fadi maalan maal insugnaado fadi lacamiltu suubi faday fihi fi lmaali bicamali fulanin ibil camal shee kasuubi faday kamri kadhama faday kutamuda faday sawele faday yaliman ah fawa rajulka usuna niyatu niyatulabdi adoonka niyadiisa haadi ki hor adoy niyadiisa haadi niyadi hunga usuna lagobade fa wisruhuma ki hor iyo niyo kan ki hor oo humaatada sameeyay i kan oo sun humaatadaas niyoodi lamadaba fa wisruhuma sawaan laywa lamadaasba dambisho kusimin waayra waa mayuray hadidka tirmidiyo waqala tirmid mare hadithun hada hadithun wa hadidkaasoo xasanun darjadiisa san saxiixun o saxiixun ama saxiixa وعن abi kabshata mayl kuriye magaashay عمر بن sacdin alanmari radi alahu taala anhu ana ana cmar cumar kaaso samiad may dheegay rasuulallah ya dheegi sala الله عليه وسلم yaqulu rasuulka halka goolaw ya dheegi halaathatun sd uqsimu ana dhaaraday calayhina cala halaati sadid kolshoo ka dhaaraday wa uxadiu ana an sheekoyey kum isin siin sheekoyey xadian asin sheekoyey e faxfaduu xifdiyahu xadiidka siga xifdiya rasuulka sala lahu alayhi wasalam xadiidki waaha ma naqasa baawl infaal alkajar wal diigo ma baabshay ma naqasa maalon maal manus maaal cabdin odon ilaahay maalki manuqsama min sadakatin min ajli sadakatin sadaka daraade malanuqsama ay yani walaa ulima mal ulmi cabdun odong madlamatun ulmo mal ulmi walaa ulima cabdun odong mal ulmiyo madlamatan ulmo mal ulmi ah, sabara sabraayo reed aliha ala lmadlamati kasabra mal ulmi ilaa zaad allahu ilaahin kordhiye cabdiga cizan sharafyan kordhiye walaa fataha cabdun odong mafuro baaba masalatin suaali baabshe mafur ilaa fataxa allahu ilahay infure alyhi ala lardi adoonki korshimay ban furay baaba fakrin fakirnimo ilbaabsha ilahay infure waay oo busubo suaalo bilaab ilahay inin bandhigna bin aadam bandhiko baawlfakri yalan fure waay o kalimatan o gaale nabiy may kagooray kalimatan goray kalimadaas o naxwa naxwa lkalimati kalimadan oo kale eh milaha mila lkalima kalimadan oo kale eh wauxadisukum qaala nabiy mare wauxadisukum sii sheegay adiitana sii sheegay faxfadu xifdiya wadikasadigan furaaf xifdiya ala nabiyna may ka gore inama adunya addunya sidiya ba liarbacati nafarin afar gof an sugnaada seri rasulka afar gof addunya laaya afarti kalkun sayaw cabdin odoon way kan horay cabdigaas orasak allahu ilahi irzaagay cabdiga irzaagi maalan maalka irzaagay wa cilman ka irzaagi ilahi maysiyay maal iyo cilmi yasi anug na babadana yani maal iyo cilmo anug mabadana laakin taasa ilaahay si maal iyo cilmi ilaahay si fahuwa cabdigiisugaha yataki doorsade fihi fi lmaali maalki dhahdiis rabba o rab alcabdi adoonka rabi sheeka dhorsi koobsade maalka silankasargali wali zaka lankasargali dhiibe wali xuquuqe bin aadam hugugdisa maalki silankasargali ambiye may wali cilmi ma iska darsaday ha yani camal fala iska darsadi maalkina gaba ka camal fala xajki ka xajiye zakadi dhiibe wali bilan baahana dhiibe mana fahuwa cabdigiisuga yartagi obsade fihi fi lmaali maalki dartisa koobsade raba rabi sheeka koobsade waliba maalkas xuquuqe lakaleyi isku gudbiye wa wayasilu hadan haririye cabdigi ilmo baleya ini qaraabad laharirifa latoogiya fi fi lmaali raximahu raximtisna kahaririye wayaclamu huwa cabdigi may ogiya lilaahi ilahi ini lay fi fi lmaali maalkan ilahi iskerdaagi inig tahdis ilahay ka lay xaqan haka layin ogi wali xuquugana gudbiya gudbiye wa fahada rajulkan kan e oo maal iyo cilmo ilaahay ka erdaagi biafka inung may haday biaflali lmanaazili garjiyaarata angafal badan iya kasugnaaday waay kan wa cabdinkan lama adaabtin odoon waay cabdigaas oo razak allahu ilahay irzaagay cabdigi irzaagay cilman cilma ka irzaagay cilmo ilahay ka irzaagay caalim ho cilmi shay ka camal falaw laakin walam yarzug alang irzaagne ho cabdigi maalan maal ilahi ka irzaagne fakir is wey caalim oo fakir is weye caalim edin fayl fakir fa huwa cabdigisigahay saadigo niyati nidiski run sheegas oneye nidisa laakin ni saadiga iya gabwa oo runqewa gabo mana dhadheen hayn iya goolo may ka gooleya fi nafsihi maysarey low ana lii an in fadi maalan maal in sugnaado fadi cilmi i maal an gaba faday maal gaba fadi a lacmiltu suubi faday bicamali fulanin hibil camal falshay hibil camalkan suubiyahay oo maalka gabo yanina suubi faday masaajida kadisi faday maalka angaba madaarisa kadisi faday fi sabillahi kadigi faday masaakinta ankaalmai faday sallay sun walbadanga niyoode fahuwa rajulkaasoy multabisulka inug may bahaday biniyatihi inama alacmaalu biniyati ma fahuwa rajulka suga sun manudo yani wa kay biniyatihi nidis gobodeer yahaadi niyat lcabdi adoonkaas nidis gobod yahaadi sun ajarjay waako faajruhuma ki hor ikan bajarsho sawaan kusiman way lamadi o bajarsho simiyin faajruhuma ajru rajulayni mis ajruhuma ajrulcabdayni lamadan odon koona camal lakooyay kooni niyi lakooy ajarsho sawaan kusiman way wal kheer fayliya niyoodi kheerka yani niyatun niyat lmumini khayru min camalihi siwa kan lamaas kan sadahaad wa cabdin odon wa cabdigaas oo razaga allahu ilahi irzaagay cabdigi maalan maalka irzaag walam yarzug alan irzaagnay cabdigi cilman cilman ka irzaag maal laylisiye laakin cilman lahay maalki weelka dhiiba meelkafalmeel meeli kunyi shalkasaan fa huwa cabdigi sugahaya biduhu hoobadaw hoobadaw yani kadadhiyaw fi maalihi maalshay dhatis intanka hoobada intanka hoobada katasarufo mana bigayri cilmin cilmilaan layna katasarufa kahoobadaw maalshay katasarufa yatasarafu okal wa yakbidu kahoobade khabdaga maylere khabda yani kabad alcashwa in yani shablaytid inta kadhi inta kadhi in dhoolka sida weela okal kolku saas oo kale maalkiisun marko intaan labooday marko intaan labooday meelun wa kadhide waan bigayri cilmin fahuwa rajulkiisuga fahuwa cabdigi yakbid hoobadaw fi maali maalki dadiska dhadiyaw bigayri cilmin cilmi laana kahoobadaw laa yatagi n obsadaane fihi fi lmaali maalki datis rabaw rabalcabdi adoonka rabisha obsadaan walaa yasilu n hariiriyaan fihi fi lmaali maalki datis raximaho raxima labdi adoonki raximtiisan ka walaa yaclamu huwa abdigi n ogayna lilahi ilahi iniley fihi fi lmaali maalka datis xaqan xaqinikilayn adoonkaas n ogayn leelungankutir gale zika madhiibaw sadagadi kal madhiibaw baraaba makaririyaw humaata lay kasameeye islay humaata kasameeye fahada rajulkan kan biakbasi lmanazili manzilyaalo derjiyaalo kan kuman badan iya kasugunyi wa wa cabdin kan kel kan akusii hum wa cabdin waay kan kel cabdigaasoo lam yarzuk ilah alang irzagnay hu cabdigi maalan maaln ilahin kairzagnay walaa cilman kairzagnay fahuwa cabdigi yaqul huwa cabdigi fi nafsi isun ma islemirung aniya isli lo ana lii ani insugnaado faday maalan maal ani insugnaado fadi lacamiltu sugifaday fihi fi lmaali maalkan dadkiis may kasugifaday bicamali fulanin heblow camalsi oo kal heblow tumashadus maalka tumadahay aniin katumada faday kasugifaday likamrika dhama faday walhunga kafiilsada faday katumada faday kadaaley walhunga niyosadisun fawa rajulkan kan isuna niyatuhu niyatu lahu niyatuhu oo kal wa fawa rajulkan kan isuna niyatuhu lahu niyatuhu niyadiis yaleya fawisru ma ki hodhay oo ahbafulmanaabid lahay ikan okon eba fawisru ma dembisho sawaan kusiman waayo rawa tirmidiy tirmidiy adis guriye wakala tirmid meeray xadiun ada xadiun hasan saciib an caiشhata radi alahu tacaala canhuma anha aisha alikraalahaada anahum ana asaxaabata anahum anahum ana ahl lbeyti wa ahlulbeytkiye dabaxu gooriyen shaatan rido gooriyen faqaala nabiyna omay ka goorey sala allahu alayhi wasalam ma bagiya mal baagahaadi minha min ashati ridiheshe may baagahaadi gaalad meertay ma bagiya ma baagahan minha min ashati ridiheshe ma baagahan ila katifuha katifu shati shatidiyade garab shalay baak ahaadi kala nabi naumay golay bakiya kuluha shatada kulusha baak ahati ayra katifiha garabsha walban hayn garabsha mahayn kaasay baake kaas inta kal baakiya in aakhira baaki kayin waay sidii oo lan fahmay maesticagse ya rasulka fasiri an caiشhata radi alahu taala anha anahum ana ahl lbeyt yadabaxu gooriyen shatan rido gooriyen faqala nabi naumay ka golay sala lahu alayhi wasalam ma bakiya mabaakahan minha min ashati saasad ma bagiya may bagahadi suaal ma may yani bagiya hua ma bagiya hua maaga bagahadi minamsati fidi gooriden hilibsi may yaalo sa rasul qaala daisa may ka gooday ma bagiya ma bagahan minhaminasati tan dembed nafyu si hor istifamaisdadarsanay tan hor calaamatu suaala kin yaal ma may bagiya bagahadi minha faqaala nabiy faqaalad mertay ma bagiya tangna nafyu ma bagiya ilaa kudamboytiyo saasalkase ma bagiya ma bagahan minha yani minasati ma bagahan ilaa katifuha garabshalay baagaadi garabsha oo adkinkatorgalnay reebnima antakal sadagayniyo garabkaasay baaga antakal baaga meew qaala nabiy no may kagolay saas meesadan saas may aranta baqiya baagahaadi kulluha kullu shati fidi kulli shay baagahaadi horta mal sadagayni ha baagu weeri mana laakin hayra katifiha lan sadagayni kaasa baagan hayneri sawa ma yura wajeed wal guuro wal dhiibo rasuulka dadfarahay sala alayhi wasalam sawa waa kay wal alwali ada dhiibta too walkin baagay wali rasuulka sala allahu alay lakin walreebatabaakamakinga amayurda tirmidi agal tirmid al xadidun ada xadidun wa xadidkaas oo saxi wamacnaahu macna alxadidi xadidka macnaa shay mayb watasadaguu sadage yani tasadaguu biha tasadaguu sadageeya tasadaguu wer rasulka tasadaguu sadageeya biha bishati yani wa kay masalan ila katifa faqala mayre bakiyat lana fi laakhira ila katifa tasadaguu sadageeye macnaahu macna alxadidi xadidka macnaa shay mayb wa tasadaguu sadageeye biha bishati bilamiha lami shati ridi hilibshee sadageen ilaa katifahaa garabkin sadagayn maahin faqaala nabiy na reebmayra bagyadiya shaatadi baagaati lana un fil aakhira umelinka baagaat aakhiran injarta baagin ingata ilaa katifaha un aakhira madiimne kaasay baagan hayn san lijeeda rasuulka sala allahu alay wasalam وعn asma binti abi bakrin sidiq radi allahu taala anha qaala dasma may ka golay qaala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul sha may ka golay lianima ingara laa tuci anweeloytoy yani wa kay masala bahay fayuka lawelayo alayki korka lawelay wa fi riwaayatin anfigi waldhib asmay waldhib aw anfixi dhiiblesilay aw anbixi macna isku macna laysadidba waldhiiblay a walaa tuxsi in koobtoy fa yuxsiy allahu ilahina koobo calayki korka koobo walaa tuuci in weelaytoy fa yuuciy allahu ilahina reebo calayki korka koo xabisreed waanfixi bilxaailmhmala huwa bimacna anfixi lay waay wakadalika anlaxin waa lamid isku macna lay an asma binti abi bakrin isidiq radi allahu taala anha qalat asma may kagoola aisha walaaliya waha tumasini kuinaytay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam li an may ingare asma aha laa tuki min alikai nlingahdoy waa in hirtoy mana wahuwa ika maylere wika makasaaso figoobaarayso wika shadlwakai wahada hirowshay calaa fami lwicaai weelka korshay lakilinga laki wamacluum ana alkiisa kariris idaa shuda famuho laa yakruju minhu shayin wel hoob aslkin walma kuba maaha fahuwa nahyu an ibtikaar maali maalined keedido meelakagofalo hadhowti walankuban wacadami infaaqi fi sabil ahi buklan waxirsan ad weelasolusku reebay maalka keediya so walba dhiiban bakiilnimo iyo niyo walkuusa walkadadaala saas daraadiyan reebaas kaasa lasku reebay mana laa tuki inhirtoy weelka afshay inhirtoy fayuka lido alayka alayki korka lakohir adin irsaagti lakohir red aw irsaagtalkinfur fadaasa fur ad warto yani wa fi riwaayatin anfii waldhiib o anfaxi waldhiib lay isku macno le o andaxi waldhiib asmoy walaa tuxsi nkoobtoy min alixsaai yalgusheen ay idikaaru walinsaaku nhaysato nkoobtoy waay fayukaa lakoobo fa yuxsi allahu ilahay nakoobo calayki korka maadata risgi risgiga maadadiis ilahay koyro adin alirin gurigireed nwelay waay walaa tuci nwelotay welkila walangaruridoy walku dhiib fayuuciy allahu ilahina koo reebo koo mancis calayki ad korka koo reebo koo manci reed alzaktifinfudaay waayal koo manci reed wal oo wadi walilay mana mutafakun caleyh waanfixi bilha ilmumalati hala dhibaatiriyaakri wahuwa bimacnaa anfiqilay way wakadalika anlxiina kadalika kalmadkuuriya lamidatayaan bimacnaa anfiqilay waan abi hurayrata radi allahu taala anhu anahu ana aba hurayra samiya dheegi rasuul allahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka golaw ya dheegi matalulbakiili kano wala bakiilaw sifidis wlmunfii wasifat lmunfii kan wadiiba sifadoodi kamasali rajulayn ka sifati rajulayn lama rajul sifadood oo kal ay rajulaynkaas oo calayhima cala rajulayn lamada rajul korshabu jubataani lama jubahaade jubateenkaas oo min ari min cabidin bir eh min sudyihima sudy rajulayn min sudiyihima sudiy rajulayn lamadi rajul naasiyaalsho la kubilaw ilaa taraakihima taraaki rajulayn lamadi rajul kalxamadooda inti laku deeraaw faama lmunfiu kan wala dhiibaaw falaa yunfigu madhiigaw ilaa sabakat kamil nagadaas wawafarat kamil nagadaas calaa jildihi jildi lmunfigi munfiga magaalsheka kamil nagadaas hataa tukfiya ilaa ku asturto banaanahu farnyaashay lugaa eh ilaa mira ku asturto hataa tukfiya unti ku asturto banaanahu farnyaashay ku asturto asaabic atraaf asaabic farnya darafyaasho ku asturtin waasa nagadaas watacfua ku asturto atarahu atara lmunfigi munfigaas raasi ku asturto waama lbakilu kanu bakilke falaa yuriid huwa bakilki madoonaw an yunfika ini nafaqeeyo shayan shay nafaqey madoonaw ilaa lai ilaa lazika dhigaasi kulu xalkatin gudun kasta makaanaha fi makaaniha hoosiya kudhigaas fa huwa yani munfiiki walaa nafaqeeyay yuwasicu waasac weelo faday ha yani wa kay masalan bajubadiya waasac weel fade falaa tattasicu mawaasacnadaas waay walmadiibawlay muttafaqun caleyh waljubatu macnaahu addircu waay wamacnaahu ana almunfika kan wala dhiibaaw kunama anfaga wal dhiigoob sabakad kamil nagalaas wa wadaala keyradaas hataa tajura anti kujiidaso jubadi edahayti waraah waraa almunfigi watukfiya kuasturaas rijley lami suga waatara mashi socodkay raasi kuasturaas khudwaati tilaabiyaalshay kuasturaasay waasang nagalaas wa oo kamis ul kujiida oo kale nagalaas an abi hurayrata radi allahu taala anhu anahu ana abahi hurayr iyo samic may dheegay rasuulalahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yagul rasuulka haalka goolawa dheegi matalulbakiili sifat lbakiili kanoo bakiilka sifadiis walmunfiki wasifat lmunfiki kan wala dhiiba yani wala nafagaya sifidis infaq hooble kheer wala kadhiibi le kamasali rajulayn lama rajulka sifati rajulayn lama rajul sifadood oo kale waay calayhima cala rajulayn lamada rajul kolsoo nahaadeen jubataani lama jubahaadeen jubateen kaas oo min xadidin bire laa kubilaaw jubad min tudiyihima tudiyi rajulayn lamada rajul lamadiyo naasood laa kubilaaw jubad oo inta kubilaawdaas ilaa taraakihima taraakir rajulayn lamada rajul lamadi o kalxam inti keen haati ilaa tarxke boodboodad meeladeedaas manaa faama almunfiqu jubusaasan gaabon faama almisal ala sabiili misal rasulka walna baraay sala allahu alay wasalam waama almunfiqu kan wala biyaa falaa yunfiqu madhiibe ilaa sabakadu marki jubadaasan waasaa nagatoole wal dhiibe mana mayna naftiya la degaalame wala biye kalku yan waasaa nagdaaso faahi falaa yunfiqu manafagaya ilaa ilaa sabakad kamil nagdaas sabakad asturaasi kamil nagdaaso ilaa sabakad hiya jubadiyadahayd asturaas o o wafarad kamil nagadaase calaa jildihi jildil sabakad iyo wafarad lafdig laysalaa macnaa isumid lay waasa nagadaas kamil nagadaas lay calaa jildihi jildi lmunfiki kan wala nafagay magaalshi dhong asturaas oo kamiis galabi oo kale nagdaaso xataa tukfiya anti ku asturto banaana farnyaashi hoose luga ilaa meela ku astur watacfuwa kutirtirto asar raadsi kutirtir dhulka jidas meelikadareeri dhong hata raadkasa tirtiraasu man ala sabiil mihaal وama lbakilu kano bakilka e fala tacfua kuasturto kutirtirto hataraw raasay kutirtirto mana raasay dhuga e ata kutirtirto sin waasanalas waan dhulka jide وama lbakilu ki bakilkahay falaa yuriidu ma doonaw an yunfika ini biyo shayan shay nafagay ma doonaw ilaa lasikadigaas kulu xalqatin dholon kasta makaanaha fi makaniha makan lxalqati dholonto booska dhigaasti kaswa fahuwa rajulki yuwasicu waasac weleha jubadias waasac wele falaa tattasicu hiya jubadi mana waasacnagdaas متafق عalيh xadيkana متafق a aljubaة مaعnah adirc cambur ومaعnah مaعna الحadيث adيث مaعna shaymayb ana المنفiق kan wala dhiigo kulama anfaga nafagayo sabakt hiya jubadi wasanagdaas وadalad hiya jubadi deeradaas hata tajura hiya jubadi inti kujiidaso waraa waraa المنفiقi kan wala dhiibi gadaalsay kujiidaas وatukfi ku asturaso rijlay rijlayl منفiقi kan wala dhiibi lama sugaas ku asturaas وaasara mashi mashi المنفiقi kan wala dhiibi socodkay socodkaas raasay ku asturaas وakadawaatihi waahay وakwasa yani وakudawatihi kudawati lmunfiki kan wala dhiibi tilaabiyal shayk waskuraas way ila meelku askuraasoo waasanagdaas وanhu an abi hurairata radi alahu taala anhu qaala abi hurayra may kagoole qaala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagoole wal hal nafageeyo neeray nafagadi kalkun walwiin amisadeew rasuulka adina sii tilmaama man tasadga lanki sadageeyo bicadli tamratin timirta walamid e sadagey min kasbin nuku sadagey kasabkaaso dayibin dhiibe kasab xalaale mana walaa yaqbal lahu ilahay ma akbalaayo ila ayiba ila alxalaal ala akbale fain allaha taala ilahay yakbal akbale ha tamradii akbale biyamiini yamiin ilah ala midigtisa ka akbale uma yurabi ilahay ziyaadiye ha nafakadi lisaaxibiha saaxiben nafaat tamrati tamridi saaxibseen kordhiye kamaasadi oo kalen kordhiye yurabi axadukum axadkin an barbaariyaayo fuluwahu darmayshay an barbaariya firisyay unugshay firiskasadan koriya oo kale xataa takuna hadoot inti ku haato mitla ljabali buur oo kale kunagasuaaireed متafق alي kisadag ya dhowti ilahay ziyaadiye ziyaadiye bur oo kale yo limid ata ilah anhaan ma dhiibne quraan anta inkakoye timirti geekeda dhiibasi shilinti geekeda dhiibasi yesada nagadiyaliley mana وanhu an abi hurairata radi alahu anhu qala abi hurayr may goolay qala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka may goolay man tasadga lankisadagay bicadli tamratin timirto o bimili tamratin lay wa timirto misilsha lankisadagay cadl bimacna mil wa min kasbigna kusadegay kasabkaaso ayibin ay halaalin halaale kusadegay walaa yakbal llahu ilahina ma akbalaayo ila ayiba ila alhalaal la akbaley walxarame sadagadiyo ilahay ma akbalawa walhalaale la akbaley ha fa allaha taala ilahay yakbalu ilahay akbale akbale ilahay ha tamridi akbale biyamini yaminillah ala midigdisya ka akbale suma yurabi ala barbaariye ha tamridiya barbaariye lisaaxibiya saaxibi tamrati timirtiede saaxibki lahaya an barbaariye inkoriye ilahay insiyaadiye kama sidi yurabi ahadukum aaskin barbaariyayo faluaho waladulfaras jay waladalfaras ya fulu lere fulu waladulfaras darman darman walere waladulfaras wa faraska nabshaysada lankan korya oo kale ilahay kamartaasan korya wa hataa takuna hiya tamriha lintinti kunagato misla aljabali duurta oo kale kunagato hal timirood hadi saas nagati hadi galanto bi timiradi qiyaasi allahu yaclam hadii jilinko kunko dhiibta i saasu sun qiyaasi allahu yaclam tumun dhiibtoon allahu yaclam ley mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay alfuluw bifat lfai nafri fuluw walami laami watajdid lwaawi wayugaalo ay lang mayli sheegay bikasri lfai faluw na wal sheegay wakasri laami faliw yani wa kay faliw watakfif lwaawi faliw faliw lero wahuwa lmuhru lay darmaan lay mana wahuwa lmuhru lay waladulfaras waladulfarasanka saasas wahuwa lmuhru darma darbaan darmaan waay darmaanko yar mana firisko yar waan an abi hurayrata radi allahu taala an an nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabi na may kagole baynama wakti rajul rajulka yamshi socdaayo bifalaatin bagoys falaatkaasoo min alardi arad kumida socdaaw yani wa kaya fasamica huwa rajulki may dheegay sawtan sood iya dheegi في saxaabatin saxaabka datisa gayla ku dheegi aski yaqulu saaxibu saxaabi saxaabki saaxibshay kagoolaw aski waraabi xadiigata fulanin hiblow beergeedidis waraabisa leyi fatanaaxaa dalika saxaabu saxaabki dheeraday fa afraha fa shiday maah maa aصaxaabi saxaabki biyoshe fi haratin shiid midowka shibi gabal oo shiidalow ee ka shibi biyogya giraan garen faidan isla marki sharxatun faidan sharxatun farto ama boholo walilroob yani waki faidan isla markii sharxatun yani farto bimareengu min tilka shiraaji faryaalka saanase kumide yani far hoobler yani reerdooya kole irkasaaen tana bohol oo kelo faidan sharxatun bohol reerado lion boholo kasaan faidan sharxatun bohol min tilka shiraaji boolyaalka saanase kumide yagaistowcabad may mayba camimtay dalika almaa saha koobti camimti kulah kulalmaa camimti fatatabaca huwa rajulkirarahay biyoog meelseedenkoy firiel boolya kudabgali ama fartee kudabgali fatatabaca almaa biyoog yararahay faidan isla marki rajulun biyoog kolku meelo beerto bakishiba mahayan faidan isla marki rajulun waa kedi rajulkaasoo gaayiman surun fi adigati adigati rajuli rajulka beergeedidis hadiya surun yuxawilu rajulki wareejiye almaa biyoogya wareejiye bimasxati masxati rajuli rajulki kawaawayaalshe kawareejiye iyogibama moosahay beertekra reeba faqaala rajulu rajulki meeray lah lisaaib lisaaxibi lxadiga beerti saaxib shamengare ya cabdallaahiyo magaashe mikasaayo cabdallaahi iskure ya cabdallaahiyo cabdallaahiyo masmika masmuka magaaga mayhaadi saasu koko magaashen kasaan ya cabdallahi di ogda carabahoob dahdiya seeto yani sido maki meelo seedo seeto cabdallah lelikare mas muhamed lamadaas elikin kirolikin kasaan muamad muamad layl kare bis cabdalla lamadaas ayrkin ku yiri kagure saas oo kale faqaala lahu maynka gola ya cabdallahi saasaati ya cabdallahi saasan li ya cabdallahi cabdallahi o masnuka yaabua isinka magaaga miey magaashay waraysin qaala saaxibul xadiigati maereh fulanun ana fulanun an hiblo liyere lilismi yani mayn lijeede lilismi magaagi yan lijeed magaagi anadi sugayn aladi magaagaasoo samica rajulka degay fi saxaaba oo dhay saxaabki oo dhay magaasha hiblo beertis walaabililahay kiya sheegi faqala rajul rajulka may kagoray lah lirajul lisaaxib yani wa kay masalan faqala saaxib ay faqala saaxib lxadigatimi arag lah lisaailki wala suaalay may arag ya cabdalahi sun ya cabdalahi la wak ya cabdalahi cabdalahi yo lima may tasaluni in suaalas an ismi magagay ma in suaalas may magagay in warsato faqala rajulki saailkahay mer ini ana samictu dheegi sawtan a dheegi fi saxaabi saxaabdatisa soo dheegi aladi saxaabkaaso haada kanba ma ma saxaab saabkas biyosheen biyo albeerta kakulgulaaya saxaabka sheeni saxaabkasa sood ku beegi yaqulu saaxibu saxaabi kagolaw hasti waraabi xadiigata fulani waraabi yani mayn lajeede ha lismika magaaga ang lajeed magaaga meelnaka sheegay saxaabka kudheegiyar mana taas nafsiya maybo karaamo ah saxaab dati sadalka dhiga nafsiyaba karaame kolka yani waa kay magaaga hadheegiyo fama tasnacu fiha fi lxadiga beerta la magaashi lahayo fayle ata biyo dhon hata waa kay saxaabka wala la hadlay lankaas beertis waraabiya lakalahay may suubiya may niyeysantu beerta hoobkin bata may niyeysantu magaaga lan yaab la eta fama tasnacu fiha fi lxadiiga qaala saaxibu lxadiigati mere ama hooy idaa gulta ti kagoolay hadal goola kagooli fa ini an horta anduru fiiriye ilaa maagya fiiriye nabaad yakruju bahu minha min alxadiiga beertan wali nabaad ekbahaw ya sugey fiiriye hooba inbato beerta inkarta maha may niyeysnaa fatasadag sadageye bitulusi tulusil yani ma biuluii ulii ma yakruju wari beertan hakubaha sad meel meelosa dageeye waakulu ama anani waciyaalin aman ulutanga aman waarudu radiye fiha fi lxadiigati karadiye ulutaho maa ma yakruj wariyaba ulusan beertubakalaabe kaamaare ka fale hadina ka abuure saasa weleer mana saasa niyeysuna sawaa muslimo muslimiya waa deed uriyey kolka niidan fayla in ilahayna kinka gargaar hob wal walfayla sameeyas ilahay ka ogi ini kagalan gobodaayo kin gargaaraw ya xadiidka lana tusiyay rawaa muslim muslim waa diik uriyey alxaratu xaramay leray alardu ardo waay haradaaso almulabasatu lungumtiyay xijaaratan shiid lungumti xijaaradaasoo sawdaa midoob arla oo oh, yadhanba shiid midoowlay shiid midoow lungumtiya lere manaa xara shiid midoow walsharajatu sharajmay may leray tilmaamta hoofka saas bifatxi shin ya laakri shintaso almucjamati lidawisi waiskaani raay wabiljim ya laakriyay hiya sharaj mayb wamasil lmaay biyo makaana marawsha waay biyo meel kugolgolaaya taaso singa singadirfasirtawafka kataas waanhu an abi hurayra an nabiy sala lahu alay salam qala nabiy haw may gole baynama wakti rajulun yamshi sooda bifalatin baabgooyi soodaw min alarb arad baabgooyi ee meel dur isku soodaw iya fa samicahu rajulka dheegi sawtan gayliya dheegi fi saxaabatin saxaabka dhadiisa sooka dheegi asdi yaqulu saaxibu saxaabi yaqulu saaxibu saxaabi saxaabadiyeed saxaabadiyeede yani waa kay saxaabku siye saaxibsheka goolaw asdi waraabi hadii gata fulanin hiblow hiblow dheerkis waraabilay ahi fatanaxa dalika saxaabu saxaabkaas kaasawa dheeraday haguuri dheerti korsheha surmiya kadhawaadi faafraga huwa saxaabki shibay maahu ma asaxaabi saxaabki biyoshee sibay fi xaratin shiid midoob iya kashibi gabal fuur e shiid midoob ee kashibi golgolaayan reed shiidki madunjiayo golgolaayan fa idan isla sharxatun yani farto misma e baholo ay min min min tilka shiraaji boolyaalka saanase kumide mise faryaalka saanase kumide ba kad istawcabat hiya fartiyeedahayti amti sharcidiyeedahayti amimtay hakoobti biyogi sidogya kuguuren gabalki sheegtay galeen fahy camimtay dalika almaa biyoga sa amimti kad istawcabat koobtay dalika almaa kula kula almaaya koobti fatatabaca huwa rajulki rahay almaa biyoon gulgulaayan kudadagali fa idan isla marki wali socdo beertoma kashiba maahan farti galahay ilimay galahay tehem yani farta galahay fa idan isla marki rajulun rajulka ba gaa'imun sulung fi xadiati xadiati rajul rajulka beergeedisisdaadiya basrunyi yuxawil wareejiye yalmaa biyoogiba wareejiye bimasaxaati masaxaati rajuli rajulka kawaawishay baka wareejiye waay aalatun o yujrafu lagodow biha bilaala asinu dhoobolo kagodow aha kawaawi leray kaasa ka wareejiye wa faqaala rajul rajulki may kagooley oo beertaar ahay faqaala rajul saamicu ki hadalka dhigay may kagooley law lisaaxibilxadiigati may ngara ya cabdallaahi o ya bua masmuka magaaga may lerew qaala yani wa kay qaala saaxib lxadiigati mere fulanun ismi fulanun ana magaaga hibla lere yani main lijeede lilismi magin lijeed aladi isinkaasoo samica huwa yani wa kay saamacag bahadheegay samica saamic saamacgan kan bahadheegay fi saxaabati kudheegay isinkiisuga haybu faqaala faqaala saaxiba faqaala faqaala saaxib lxadiigati mengaray law lirajuli mengaray adin ya cabdllahi adin odoonka ilaahayo lima may tasaluni in warsadaas an ismi magaaga ma in warsato faqaala may kagoolay yani ini ana samictu ay dheegi yeri faqaala faqaala saailo ki suaalay meeray ini ana samictu dheegay sawtan adheegi fi saaabi saxaabka dadkis fi saxaabi saxaabki dadkisa dheegi alagi saxaabkaaso hada magankan be ma u ma u saxaabi saxaabkas biyojeeyi ya dheegi yaqulu saaxibu saxaabi saxaabka saaxibka ingaamiyahay kagoolaw iski waraabi xadiigata fulani liya dheegiyo lismika yani man lijeede lismika magaagan lijeede magaaga milaa ku dheegi fama tasnacu may suubiyaaso ujeedada may atbeertan may kusuubiyaaso miasamaislaah tbeertan may fama may tasnacu an tasuubiyaas iya filcadiga may kusuubiyaas faqala saaxibu lcadigati mere ama hoy idaa gulta diyartay hadal gowlaka gooli fa ini ana anduru fiiriye saasa niyeysana ilaa maaga fiiriye yakruju huwa maaga baayo mina min aladiga kubaaw beertan walimisek baa fiiriye feed ba tasadag usadageeyey bitulusihi tulusi ma yakruju beertan waliya kubaaw sad meelood meeloo sadageeye waakulu anaame anani ame waciyaale yaalkay uluan aman way waarudu radiye fiha ulua waarudu ana ana radiye fiha fi lxadiikati kradiye ulutahu ulua ma yakruju waliabauti meelod meelod sadidas meelod angibiye meelo ani eelkay aman meelo yani wa kay masalan sadageye meelona beertaba garas garas gareye saniya isna eri mana kalku nidi failahayti ini ilahay lanka nidi iskuwar dhaboreed ilahay gargaara galan gobodaw yani lanka ilahay dinishen dareer galan gobodaw yahadisa daliilin ee tusiye lanka hadda sadagada niyoysana ya sun ilahay kagargaaray wako beertasay waraabiya lili fawa muslimo muslimye wadid guriy alxarato almaahi alardo ardiya xara lere aradaaso almulabasatu lungundiyay xijaaratan shi lungundi xijaaradaasoo soodaamido washajatu sharji mayla bifatishin ilmucjamati alakriye waiskani rai wabiljimi alakriye sharjad masil lmaai biyo makaan marawsha waay baawanayi reebo yanbaabey can ilbukli bakiilnima nasku reeb washuxi an shuxi bakiilnima nay waa isku macno shuxuga waan edin eh, baab nahy reebo yen baabey can ilbukli bakilnimo laskureeb shuxi a an shuxi bakilnimo tan oo bakilnimo doran wa laskureeb yen baabey qaal allahu taala ilahay may ka goolay wama man of ala gofki bakila hua manka bakilo wastaknaa deegtoomo wakadaba beniyo bilxusanaati wanaag badnayti beniyo yani fasanu yasiru fududaayan fasanu yasiru nahnuna fududaayane humankaas lilcusraati uleska haytay naarka haytan fududaayaan wamaa yugni ma deegaw reeda dhowti canhu an maaluhu maalsay madeega acdaabka makureeba idaa waktigi taradaa kahoobado oo kaontororo naarta kahoobado waqaala lahu tacaala ilahay may ka kagoolay waman of ala ofki yuqadhadhooro shuxa nafsihi naftis bakilnimadi lakadhooro fa ulaaika kuwaas oo tilmaamiya hum kuwaas keliyay almuflixuuna ani liibanin e qaala lahu tacaala ilahay may ka goolay ama man qof ala ofki bakila huwa manka bakilo waajibki diido bakilo sadagadi dhiibaayo waajibki diid wasaknaa deegtoomo is deegtoomiyo maala qabero hantadaas iska deegtoomiyo wakadaba beniyo bilcusna tawxiidki beniyo fasanuyasir um fududaayane humankaasa lilcusrati uleska badnayti naarti hayti an fududaayaan taasan damboye reer adhowti wamaa yugni matara mataraayo canhu can man mankaasa shay mataraayo maaluhu maal shay cadaabki makureebaan kudifacaw idaa waktigi tarada kontororo naarti kahoodol qala lahu tacaala waqala lahu tacaala ilahay may ka golay waman wafal gofka yuga huwa manka la dhooro shuxa nafsihi naftis bakiilnimadi ashuxu may larey yani ashad lbukli waay bakil oy oh bakilnimaedin daran alxirsu maca albokli wala la aruuriye halaalo haramo maleraw wal walbakiile taasu shuxo kaasalere waman yuga lankili dooro shuxa nafsihi nafsi ma manka naftiis bakilnimadi laku dooro laku ilaaliyo oo oh, yani bakil ang nagan fa ulaika kuwaas oo oh, sifadaas deho bakil ang nagan hum kuwaas bes aye almuflixuuna hanilibanin eh wama alaxaadisu axaadiis fatagadamat na aning hormartay jumlatun aning hormartay jumladaaso mina min alaxaadisi kumida fi lbaabi ninkumarti baabkaas asaabiganin dhagay wariwiya may luriya an jaabirin radi allahu taala anhu ana الله lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagoolay itagu zulma wal zulmiyo isku jaraa kudhoolsadaa may welay fa ina zulma zulmaga zulmaat mugdiyaariya nagade yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama watagu kudhoolsada ashuxa bakiilnimo kudhoolsada may weli fa ina shuxa bakiilnimo ahlaka huwa shuxoga ma hilaagay man i hilaagin kana huwa man kahaday gablakum hortin haadi xamala may kun baarayhin shuxogu suge hum yani wa kay masala may kumbaarey ala an safaku ini deediyan dimaahum dhiigyaalkooda deediyan wastaxaluu halaalsadan maxaarimahum maxaarimtooda halaalsadan tawaamay wuriy wadeedka muslim muslim ya wuri waan jaabirin radi allahu tacaala canhu jaabir may likuriye ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka ina kagool itagu ulma itagu isku jara ulma ulma isku jara may weri fa ina ulma ulmaga halki ulm adunyo laka ulmiyo madlang muslim la ulmiyo ulmaat mugdiyaaliya nagda yawma alqiyaama fi yawma alqiyaamati qiyaama maalinteed watago isku jara ashuxa bakilnima isku jara mayeli fa ina shuxa bakilnimada halaka huwa shuxugma hilaagi man duuliya hilaagi kana huwa mankaade gablakum wartin haadi hilaagi may weli xamala rasuulka jumlada cilo oo kale wa may weli walang hilaagi may bua xamala huwa shuxugi hum baaray hum man kana gablakum dadka sinkoray hum baaray calaa an safaku ini deediyan dimaahum dhiigsoo deediyan mala dhiiglan may maal hala aruuriyo daraadiya la jagaalelo madaxna malelo kalkun calaa an safaku ini deediyan dimaahum dhiigyaalsoo deediyan kun baari shuxugi wastaxaluu xalaalsadaan maxaarimahum waxyaalihi iyo xarimin halaalsadaan ning abuwel mana maalka aruuriyashil ergaaya sawa muslim muslim iya waadid uriyey isku jira ureedkaas aysan helaaye baabul isaari baabun hada kan baabul isaari wal guurow yambaabey wal dhiibo oo wal lugur yambaabey wa ahi baabul isaari hada kan baabul isaari qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay wayuusiruuna may baguurayana calaa anfusihim naftood korsho a iya walka guuraay walaw kaana haba ahaate bim gobadooda khasaasatun gaajo daron ba ahaate qaala lahu tacaala ilahay may ka golay wayusiruna may yani waa ka guurayan e yugadimuna kayrahu ma mariisiyaayan wali ombahayin nafsiy ombahayin alanjalku mariisiyaayan oray xadiid iyona may haayay wal ala yani sadaka mayn kufadl badana wali oo adakoob badan iyo leeraay haddana may laamaanahay walaadi adikin kubadanayn nafta gaajo inta dan dhiibas mana taas adan laamaanahay lamada imansikamil eh, eh, eh, wa qala lahu taala ilahay may ka golay wayutiruna hormarisiyaaya guuraya cala anfusihim naftood iya kuguureen hormarisiyaa naftiyo wal ku a kuguureen lankalen guureen lankalen guureen yani yugadimuna marisiyaaya ayra eyrso cala anfusihim ku kumarisiyaaya walaw kana habahaade bihim iyo gobodooda khasaasatun gaajo daron gobodihi habaate ay xaajatun wa wafakrun yo yo fakiren xaajo gaban dhibaato gaban hadan marisiyayan wa waqala lahu taala ilahay may ka golay maylaka amaanaha dadki yani waa kay masalan ahlulmadina ansaar iyo saasa ka amaanayo ilahi ka amaanayo iyo saas ahayan muhaajiriinta marisaan waliyombahay wayudcimuna qaal allahu taala ilahay mere yani wa kay baab lisaari iyo walmuwasaati in iskaalmayo iyo baabihayn muwasada kutabnig male qaal allahu taala ilahi waqaal allahu taala ilahay may ka gole wayudcimuna kuudiyaaya adacaama raashinka iyo kuudiyaaya calaa xubihi maca xubihi wa jecel shay raashinkaas jeelantisba laga miskiina na وayatiimahan kagoodiyaayan waasiran lanlagafale kagoodiyaayan وayudcimuna goodiyaayan adacama dacam trashin kagoodiyaayan ala xubihi ay ala xubihi maca xubii xubilma dacami dacamki jeelantis lalagabi o dacamki jeelin firiyaayan ya goodiyaayan miskiinanga kagoodiyaayan وayatiiman yatim ogonga kagoodiyaayan man laa aba lahu wahuwa sakirun i waasiranga kagoodiyaayan lanlagafale kagoodiyaayan ama lan denlile denta kagudaayan وaqala lahu an abi hurairata radi alahu taala canhu qaala abi hurayra may kagole jaa rajul rajulka okoy ila nabi naban koy sala lahu alayه wasalam faqala rajulka mere ini an majhudun kila dhibaato geliye aha faarsala nabiy nabag diri alaa bacli nisaai nisaai nabi nabag zawjaalshay baclo kumid an dirahin lankan wal halkuye faqaalat hiya baclidi neertay wallahi ladi bacadaka bilxaqi kadaarday ma cindi anagday mahan ilaa ma bi bi midow ma walkal mahay uma arsala nabiy nabad ilaa ukraato kale zawjado kale an diri faqaalat hiya ixduri faqaalat hiya ukrad inay kagoolay mitla dalika agday mahan ilaa ma unsaarti hataa kulna bilanti kulisha kugolan kulhuna dhamaantoodi mila dalika algoli golkaas oo kale kugolan maa cindana ila ma un eran yodong mana oto aji sagaal aji rasulka gabay salala sagaal caas si kastaba manaha ma eraasa agday bima walkalmiyan ay lamaya wallahi ladi bacdaka bilxaqi ma cindi ila ma unsil eraan kulisha faqala nabiy naomay kagolay sala allahu alayhi wasalam man yudifu eri kolka markidoogi wala ku ay rasulka meri ay marta dhaade hahe hada rajulkan kan ay marta dhawe alaylata fi layla oka lanka uni martinin ay marto dhawe faqala rajul rajulka may kagolay rajulkaaso min alansaari reer madina meereyha ah, hey abu dalxa lang mare ana ani martagaade ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi ani martagaade fandalaga rajul rajulki latawa bi bilayfi lanki martadahay martadi rasuulka haya latawa ilaa raxli raxli rajuli rajulki idisana bay faqala rajul rajulki lingati ingati rajul rajulki bilamaytismayngaray akrimi karamoy karamoy lankan kan ay sharaf may fa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka martidis waa lankan sharafar wafi riwaayatin qaala rajul mer limraati bilamaytismangara hal cindak yagda shayun iya faqaalad meertay laamaya ilaa guuta sibyani awlaada yar yar guutka maahin qaala qaala qaala rajul rajulki sooji meray calili awlaadi yani waa kay mashguli calili yani waa kay dadheeli yim awlaada dadaahi bishayin shayka dadaahi waida araadu hadi doonan alcashaa anguratoan jifatana fanawimi jifihim awlaada jifi angurisi وaida dakala dayfuna kida martada hadiya galoon yani wa kay fadfi idami asiraaja fanusdami waariyi tusi ileefka tusi ana unub nakulu laamahayna tusi macahu laamahayna tusi fagacdu fadheeden waridi korshe laa fadheedi sidon al wele laad walhunduriye fanusi waldamiye waridi korshe laa fadheedi fagacdu fadheeden wa kala dayfu ki martid hay orad galantalantasaariyusle isku aamid wabatayo bari galen daawiyayni haalinka gaajaysan falama asbaxa rajul rajulki marki waa bariisidiya kada rajulki kalahay cala nabi naba korshe oh, ka jirmaadi sala allahu alayhi wasalam faqaala nabiy nahu may kagoolay suban hadal neeba rasulka mere nawar dhaahi akdhaaraday kad cajib allahu ilahi liyaabi min samiicikuma lamadin walaysin suubiden bilaysikuma martidin kusuubiden alaylata fi layla sookirtahay kusuubiden ilahi liyaabi karaadla nagdi wa xadiiskana mutafaqun alayh xadiiskana mutafaq wa waan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu aye yani wa fi saasuarda abi hurayr kaala may kagolay abi hurayr ja rajulun rajulka oka oh, ila ila nabiy naboyankoy sala allahu alayh wasalam faqala rajulki may ka gore ini ana majhudun kili dhibaato gli ah musaabun biljuhdi dhibaato li asiibi wahiya almashakatu waljuucu gaajiyo dhibaato rafaadayo haydo sari mana ini an majhudun kili dhibaato gli aha gaajaysana fakira aha faalsala nabiyo nabaga diray ilaa bacli nisaai nisaai nabi naba zawjaasay baclo kumid an diri faqalat hiya bacladi ma ertay wallahi ladi macbuda kadhaaraday bacta biyakaabi multabisan halka dhehanto bilhaq rasul allah aka dhehanto ilahaga biya kadhaaraday ma cindi agdaymaan ilaa ma bimaan uma arsala nabiy nabag dira ilaa ukraa sokol yan diri faqaalat hiya ukridi may kagoolay mila dalika algooli kagooli ma cindi ma ungerti hataa kulna bilaanti kulisonti kagolan kuluna dhamaantood mila dalika algooli kagolan oo may mila dalika laa maya laa cindana ma wallahi ladiya kadaardaan baada biyaykaas bilxaqi multabisan halkadaa ma cindi agday maan ilaa maan kuliso saaran agday daan ilaa bi maahin faqaala nabiy nahu may kagoolay sala allahu alayhi wasalam ay yudiifu hada rajulkan ay martagaaday alaylata fi layla rookan kan rajulkan ay martagaaday fakala rajul rajulka may kagooley min alansaari rajulkaas oo min alansaar abu dalxilang maleeyay may kagooley ana ani markaaday ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisi ani martadawe fandalaga rajul rajulki litabay ilaa raclihi bi birajuli rajulki litabi ilaa racli racli ilaa manzili manzili rajul rajulki daartisi manzil shan litabi waay meelidisaaitan wedi haba itabi jeew fakala rajul rajulki limraati imraati rajuli rajulki naabilaan maytis zawjidis may ngaray akrimi karaamay dayfa rasuulilahi sala allahu عليه wasalam ilahi rasul sheelanka marsan hay marsi marsidi waa wa karamayser wafi riwaayatin qaala rajul imraati imraati rajul mayngalay hal cindaka abda shayn shaya faqaalad imraadi merta ilaa maya cindi shay mahan ilaa kutu sibyani awlaade yar yar kuutyo maahin qaala nabiy qaala rajul rajulka meray calili sabaan sab min awlaado sabaan sab bishay shayka sabaan sab wa min atacliil yalgushanay ey shagilihi mashguuli dadaahiw bishayin shay o yansunayo hilmaameen liajlihi aljuuca wayanaamuna sheykada dheeri red yani gaajada don hilmaamen huntuliisi red markaas dari mana calili dadaahi in awlaadi dadaahi bishayin shayka dadaahi walilaka dadaahiyo zaman kas wal walka dadaahiyo jaraan waida araadu hadi doonaan alcashaa casha doonaan o hunkuratowaan fanawimihim red hunturisi madaga jiljil ahay jiljil ha hunturisi awlaadi red han lankan alasiyayo waida dakala hadi hagalo dayfuna martidan hagalo fadfi dami asiraaja fanusa dami waaritusi hi leefka tusi anna unoba naakulu laamayn macahu oo kale a ah. ini islaamaan tusi hori galanta isa saarnoy saate sugneer mana talafaylaka talade fakacdu waa kay masalan ulaadan walangaajasmiya dadire yani er ma lerfadme majartalile mana asaabu rasuul saas ahay salafu saalax wal guurowki ogdaas walan baanta awlaadan baanyinga lanko kala sihaysako mana fakacdu fadheede fakacdu fadheede yoogi dang horidi korsheelaa fadheedi waa kala layfu bis ki markad hayle ami wabatayo isku bari galen daawiyayni jai ayni halin lama gaajaysan duubadeena isku bari galen wa awlaadiyi di dhan walka gadi martidin wal dherji lanki markad hayni wal dherji waay wal guurow kolkun baabul isaar wa wayutiruna cala anfusihim walaw kana bihim khasaasa ilahi ka tilmaami res amani ansaartasalan lijeed saxaabigin oo kalta ansaartalan lijeed kolkun sidiyal weeli falama asbaxa huwa rajulki ansaarigahay falama asbaxa alansaariyu ansaarigi marki waa bari sidiya kadal ansaariyu ansaarigi kalahay ahay cala nabiy naba korshe kasi jirmaadi kakalahay faqaala nabiyu nabaga hobteedi faqaala nabiy marela walaahiya kadhaaraday kad cajib allahu ilahay liyaabi min saniicikuma lamidin sanaacadiisin suubidanga ilahay liyaabi bilaytikuma kidin martidasin nagdi si kasuubidanga ilahay liyaabi alaylata fi layla ogatahay kasuubideen mutafaqun aleyh itar wa itar bawl itaraka jar borow mana walandaha anta awlaadan bahanlankarsiyaas waanu lankimanshi kamiley wa waanu kankel mana wali adakoobadon lay dhiibalilay وanhu an abi hurayraa radi alahu taala anhu qala abi hurayr may kagoolay gaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagoolay tacaamul itnayn lama gof dacankilinka targali kaafi salaatati sidika filnaade waay sidiki kaafiya wadacaamul salaatati sida dacaamkilinka targalin kaafi arbacati afar gofki kafilnaada waay mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq wa ay yani saasun taas maylay wa hal inaskaalmay muwasaat inaskaalmaylo samraay may welay hoorida lama gof oblanka targal kosidad oobkoy afadhowlaylere mana kafalnaade rasul sala allahu alay salam maca albasmala wadacaamu halaatati sidi dacaamshona kaafil arbacati afarki kafilan mana mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq fi riwaayati limuslim can jaabirin radi allahu taala an an inabiy sala allahu alay slm qala nabiy naomay kagole dacaamulwaaxidi hal gof dacaamshay yakfihi wa dacaamkas kaafiya lisnayni lama kaafiye wadacaamu lisnayni lama dacaamshona yakfi dacaamka suge kaafiyey alarbacata afara kaafiye wa wadacaamu larbacati afar dacaamshona yakfi kaafiya thamaniyata siyada kaafiye eri rasuulka sala lahu alay wasalam iaarla iaarki ala nisdorowla dacaamka doonay dacaam lwaxid yartinay kafalnaada alisnayn yakaafiye rasuulka wa dacaam lisnayn lan gof dacaamka lankasal galin yakfihi wa dacaamkas kaafiye alarbacata kaafiye wa dacaam larbacati afar gof dacaamsona afar gof muslima dacaamka lankasal galin yakfi kaafiye hamaniyata siyeda kaafiye wa an abi saciidin alkhudri wallahu alam